بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذا جمعت الصفقة هشيسك هدوك المي ربويا shay ribowi oo macnaha ribadu ay gelayso min aljaanibayn labada dhinac ku jira jaanibka baa'ica iyo jaanibka mushtariga kan iibsanaya waa yahay waاkhtalafa اljinsu jinsigiina uu iskhilaafo uu kala duwanaado minhumaa labadaa shay ee ribowiga ah jinsigoodu kala duwan yahay oo laba shay u kala duwan yihiin wadalika miaal kamuddi muddi cajwatin sida timirta loo yaqaano cajwo mudkeeda iyo wadirhamin dirham lagu iibinayo bimuddin mud iyo wadirhamin iyo dirham wa kamuddin muddin mud iyo wadirhamin dirham lagu iibinayo bimuddayni laba mud aw amase dirhamayni laba dirham aw innawcu ama nouci uu iskhilaafo ka sixaaxin sida daraahinta isku taalle ee fayow wamukasaratin iyo daraahimta jajabka ah bihima oo lagu iibinayo saxaaxa iyo mukasarka bihimaa saxaax iyo mukasarka lagu iibinayo aw biaxadihimaa saxaaxa iyo mukasarka mid ahaan oo saxaax iyo mukasar lagu iibinayo saxaax ama saxaax iyo mukasar lagu iibinayo mukasar fabaailatun fabaailatunta waxaa weeye waa jawaabu idaa hadaba waxaas aan soo tilmaanay safqadaas fa baailatun safqadaasi safqa baail ah oo aan asaxaynin weeye masaladan waa masalada culamada ku tilmaamto mas'alatu qaacidat muddi cajwa muddu cajwa la yihahda qaacidada waa qaacido muhiim ah oo nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam xadiid uu sheegay laga qaatay inteedna horta masalada suwarteeda gudogelin waxaan tilmaamaynaa bal xadiidka ku soo aroray xadiidka ku soo arooray waxaa weeye xadiid fudaale bni cubayd oo muslim soo saaray wuxuu yidhi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa waxaa loo keenay qilaada kuul baa loo keenay fiiha kharasun wadahab kuushaasi waxay ka koobnayd kuusha caadiga ah iyo dahab bay iskugu jirta tubaacu bitiscati danaaniir sagaal diinaar ayaa markaa lagu iibinayay faamara الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nabigu wuxuu faray biاdahabi اladii fi اlqilaadati fanuzica waxda dahabkii ku jiray kuusha ayuu nabig alay slam faray in la gooni loo sooco uma dabeetana qaala nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam الذahabu bالdahab wasnan biwasn dahabka iyo dahabka ha lasu iibayo iyagoo isku miisaan ah. wa fii riwaayatan riwaya kale nabig wuxuu ku yidhi laa tubaacu laibin maayo xataa tufsal ilaa la kala saaro bal u fiirso waa suurad hadda yani meesha waxaa ku jira kuul iyo dahab iyo dahab ayaa laisku iibinaya ilan danaaniirtu waa dahab marka nabig alay slam wuu jiiday in sidaa laisku iibiyo wuxuu yidhi horta kharaskan waxaad ka saartaan cilada hal safqaa waxay ku dhacaysaa laba shay oo ribowi ah oo laba dhinac ku kala jira yacni amankii iyo muamankii ama mabiicii wixii la iibinayey iyo lacagtii lagu iibinayay waa laba shay oo ribowi ah oo jinsigoodu kala duwan yahay ama hal dhinac way ku kala duwan yihiin dhinac kalena waa iskaga mid oo laba shay oo isku mida ah weeye maalan muddu cajwa wa dirham mudd yacni eh, timirta loo yaqaano cajwa iyo dirham baa dhinac jira dhinaca kalena waxaa jira intaa in la mida ah. mudd cajwa wa dirham ayaa la isku iibinaya taas waxa weeyaan waa laba ribowi oo labada dhinac ku kala jira oo jinskoodu kala duwan yahay ama mud cajwa iyo dirham ayaa waxaa lagu iibinaya laba mud oo cajwa ah u fiirso hal dhinac waa isku mid dhinacna way kala duwan jinsigu kala duwan yahay ama mud cajwa iyo dirham ayaa waxa lagu iibinayaa labo dirham taas way horta suurada asaasiga ah suwar fara badan iyo amtilo badan baa laga bixin karaa laakiin suurada asaasiga waa taas haddaba mas'aladan waxay leedahay toddobiyo labaatan suuro ayay leedahay toddobiyo labaatankaa suuro waxay ka soo baxayaan saddex shay ayaan eegaynaa mar biikhtilaafi اljinsi baan eegaynaa marna biikhtilaafi الnooc baan eegaynaa marna biikhtilaafi الصifa mar jinsigii baa kala duwan marna jinsigii waa isku mida noocii baa kala duwan marna jinsigii iyo noocii waa isku mida sifadii baa kala duwan haddii jinsigii uu kala duwan yahay waa sida muddu cajwa wa dirham bimuddi cajwa wa dirham eeg halka waxaa kala duwan mudkii iyo muddi cajwihii iyo dirhamkii waa laba shay oo kala duwan u fiirso jinsigooda kala duwan yani midna waa lacag midna waa cunto jinsigooda haddaba wuu kala duwan yahay tan waxaa ka soo baxaysaa saddex suuro muddu cajwa wa dirham bimuddi cajwa wa dirham dhinacan waxaa yaalla mudd cajwa iyo dirham lagu iibinaya mudd cajwa iyo dirham taas waa suura suurada labaadna waxaa weeye mudcajwa wa dirham mud cajwo iyo dirham lagu iibinayo laba mud oo cajwo ah suurada saddexaadna waxaa weeye mud cajwa wa dirham lagu iibinayo laba dirham saddexdaa suura ka soo baxaysa markii jinsigu uu kala duwan yahay saddexdaa suuro saddex kalaa ka farcamaysa oo mid kasta oo saddexdaa ah xagga qiimaha bictibaari qiima haddaan eegno mudkii cajwada ahaa iyo dirhamkii ayaan isku qiimaynaynaa marna mudkii iyo dirhamkii waa isku qiimo marna mudkiibaa ka qaalisan dirhamkii oo mudkii wuxuu u dhigmaa laba dirham maalan marna mudkii ayaa ka raqiisan dirhamkii oo mudkii wuxuu dhigmaa maalan nisfu dirham dirham niski saddexdaa suuro ayaa ka soo baxaysa saddexdii aan soo tilmaamay mid kastoo ka mid a ah saddexdaasa ka soo baxaysa mid kastooo saddexdii suuree hore ah saddexdan xagga qiimaha ku saabsan baa ka soo baxaysa haddaba saddex saddex ku dhuf waa sagaal sagaal suura halkaa ku haysanaa taasi waa biikhtilaafi اljins biikhtilaafi nooc imow biikhtilaafi nooc waxaa weeye jinsigii shayguu ka midaysan yahay laakiin noociisaa kala duwan sida maala waa timir timirtu waa isku jinsi laakiin nooceeda kala duwanoo midna waxaa weeye cajuwo midna waxaa weeyaan timirta loo yaqaano sayxaani timirta loo yaqaano sayxaani saddex suura inta soo baxaysa mud cajwa wa sayxaani bimud cajwa wa sayxaani waaya iyo mud cajwa wa sayxaani mud cajwaah iyo mud sayxaani ah oo lagu iibinayo laba mud oo cajw ah taana waa suuradii labaad ama mud cajwa wasayxaani ayaa waxaa lagu iibinayaa laba mud oo sayxaani ah taana waa saddex suuro saddexdaa mid kasta oo ka mid ah haddana qiimihii u eg biictibaari alqiima oo marna cajwadii ayaa ka qaalisan sayxaanigii amaba sayxaanigiiba ka qaalisan cajoodii ama waa isku qiimo saddexdaa suuraan mid kasta oo saddexdaa ka mida ka soo baxaysa saddex saddex ku dhufo waa sagaal sagaalkaa sagaalka hore u geyso waa siddeed iyo toban intaasina waxa wey bikhtilaafi nooc waxaad u timaadaa bikhtilaafi sifa shaygii jinsigiisu waa isku jinsi noocana wuu ka midaysan yahay muxuu ku kala duwan yahay sifadii oo waa maxay waa maalan timir isku nooc ah waa isku jinsi waana isku nooc laakiin midna waxaa wey waa jayid midna waa radii midna waa jayid midna waa radii midna waa timir wanaagsan oo cusub oo nadiif ah midna waa timir radii ah taana saddex suura ka soo baxaysa mud jayid ah timir jayid ah iyo mud timir radii ah oo dhinac ah. lagu iibinayo mud timir jayid ah iyo mid timir radi oo dhinaci kale ah taa waa suuro suurada labaadna waxaa weeye mud timir jayid ah iyo mud timir radi ah oo tayadeeda liidato oo lagu iibinayo laba mud oo jayid oo tayadeeda fiicanta taana waa suurada labaad suurada saddexaadna waxaa weeye mud timir jayid oo wanaagsan iyo mud timir radi oo xun oo dhinaca ah oo lagu iibinayo laba mud oo timirtii liidatay ah ee radiga ahayd saddex suura halkaana ka soo baxda haddana qiimihi u imow jayidkii iyo radigii isku qiimee marna isku qiimay noqon karaan marna waxa wey jayidkiibaa qaalisanaan kara marna waxa wey radigiibaa qaalisanaan kara saddexdaa suuro saddexdii hore ku dhufo sagaal soo maaha sagaal suuro halkaa kaga soo baxday sagaalkan dambe ee noo soo baxday saddex ka mid ah ayuunbaa he ayuunbaa saxiix ah lixda kalena waa baail saddexda saxiix waxa weeye waa marka labada timir ee isku nooca ah saddexda suura ee isku qiimaha ay noqdaan ayaa asaxaysa oo ahaa mud tamr jayid maa mud tamr radiid timir fiican iyo timir xun oo lagu iibinayo timir fiican iyo timir xun oo isla markaana labadooda labada dhinac ba isku qiimaha yihiin iyo timir mud timir jayid iyo mud timir radiia oo lagu iibinayo laba mud oo jayidayn ah oo isku qiime yihiin iyo mud timir jayid iyo mud timir radiia oo lagu iibinayo laba mud oo radiia oo isku qiime yihiin saddexdaas suuro ayuunbaa saxiix ah lixda kalena waa baail waxaan haysanay toddobiyo labaatan suuro soo maa sagaal iyo sagaal iyo sagaal toddobiyo labaatankaas suuro saddexdan suuro ean sheegnay ayuunbaa saxiix ah afar iyo labaatan kalena waa baail sagaalkii jinsiga kula duwanaa waa baail sagaalkii nooca kula duwanaa waa baail sagaalkii sifada kula duwaneed lix ka ah waa baail saddex ka mida ah umaa saxiix noqotay haddaba waxaan isweydiinaynaa saddexdan saddexdan saxiixa noqotay maxay saxiixu noqotay afar iyo labaatan kale ee suurana maxay baail u noqdeen saddexdan saxiixa noqday waxay saxiix u noqdeen maxaa yeelay mumaaladii ayaa la helay mumaaladii ayaa la helay oo waxa weeye jinsigiina waa midaysan yahay noociina waa midaysan yahay qiimihiina wuu midaysan yahay marka ishkaalba ma jiro sifadii makuldooyin sifadiina waxaa ishkaal ka saartay xagga qiimihi qiimihii ka midaysan yahay marka mumaatalaha dhacday afar iyo labaatanka suuro ee kale jinsigiina wuu iskhilaafay ama noocii baa iskhilaafay ama sifadii baa iskhilaafay isla markaa waxa weeye tamaatulkii baa la waayay tamaatulkii baa la waayey ama tamaatulkii gebi ahaanba lama ogo ama shaki baa ku jira ama shaki ayaa ku jira marka horta toddobiy labaatankaas suuro ayaa mas'aladan ka soo baxaysa waxaan u noqonaynaa xadiidkii aan soo tilmaanay xadiid fudaal ibni cubayd iyo tacliilka ay shuraaxdu ay sheegeen masaladan ku tacliiliyaan kadibna waxaan sheegi doonaa masaa'il mucaasir oo maslada lagu takhriijiyey masale ka midaan ah sheegi doonaa insha allah xadii fudaal ibn cubayd waa ka xadiidkii aan soo tilmaanay ee kuushaas nabig alay slam loo keenay ee kharas iyo dahab ka koobnayd isla markaana nabig alay salaam markii la weydiiyey in lagu iibiyo kuushaas kharaska iyo dahab ka kooban in dahab lagu iibiyo danaaniirtii dahabka lagu iibiyo nabigu uu jiiday calayh slam ilaa la kala saaro oo wuxuu ihi dahabka ku jira kuusha gooni u saara kadibna danaanirtaa dahba ku iibiya lakiin ayadoo isku jirta oo laba shay oo kala duwan in lagu iibiyo dahab laba shay oo midi dahab yahay lagu iibiyo dahab taana muu diiday waa suura hadda aan sheegay waxaa kaloo culimmada dhaheen sababtu waxaa weeyaan qiimihii ayaan macluum ahayn mumaaالadii baa meesha ka baxday mufaadalaa jirta wixii uu kala badan labada shay way kala badan yihiin ama mumaaladii baan la garanaynin mumaaladii ayaan la garanayn maxaa yeelay haddii uu isku iibiyo qofkii mud iyo dirham mud iyo dirham kale ku iibiyo waxaa laga yaaba inay kala qiimo badan yihiin haddii xataa dhahno waa isku mid waxaa laga yaabaa in aysan saa u malayna in ahayn kadibna ribadii baa meesha imanaysa kadibna ribaa soo gelaysay dhaheen marka mumaataladu waa majhuul maxaa yeelay taqwiimka qiimaynta laftirkeedu gaf ayaa soo geli kara ayay dhaheen qaacidadana sheegayna qaacidat mudda cajwa masaaئil mucaasar ah ayay culimmadu ku takhriijiyeen masaail mucaasara waa qiyaas qaateen masaaئisha mucaasarka ah hal mas'alaan ka sheegaynaa oo innaga casrigeenna ama waddankeenna ka jirta waxaa weeye mas'alada in hadiyad lacag ah la soo raaciyo raashinka la iibinayo sida maalan oo kale lacagta doolarka ah gasaca caanaboodaha ah lagu soo rido yani caanaboodaha qaar ka mid ah, lacag baa lagu soo ridaa ankartaasaa ka mid ah ankartaa waxaa lagu soo ridi jiray labaatan doolar ama toban doolar ama shan doolar lagu soo ridi jiray hadda u fiirso kadib maxaa lagu iibinayaa dolar baa lagu iibinayaa maala ayada waa lagu iibinayaa labaatan dolar kaba soo qaad marka masaladan qaacidatu mudacajwa ayay soo gelaysaa haddii lagu iibinayo jins aلthaman jins alnaqd اladii wadica fi hada fi hada alxaliib yani caanahan lacagta la dhex dhigay haddii jinsigeeda lagu iibinayo doolarkii ku jira oo kale haddii lagu iibinayo waa qaacidatu mudacajwa wadirhamti laftarkeeda weeye oo say ku noqonaysaa bal u fiirso xaliibkani waa dacaam soo ma waa ribowi soo ma lacagtan ku jirtana waa ribowi maxaa lagu iibinayaa lacag kale lagu iibinaya waxaa la midta marka qaacidatu muddu cajwa wa dirham bidirhamayn tiba la midta way fahamta soo ma marka ma banaana marka ayada calaa qaacidat muddu cajwa wa dirham cala madhab الshaafici ma banaan culamada qaar baa dhahaya sida imaam maalik oo kale qaacidatu muddu cajwa wa dirham way bannaan tahay haddii shaygan uusan maqsuud ahayn oo iska taabicu yahay sida hadda suurada hadda oo kale aan sheegayno culamada qaar baa banaynaysa sida imaam maalig oo kale wuxuu leeyahay waa iska taabic maqsuud maaha shaygan meesha ku jira waa taabic yani maqsuud maaha qofka hadiyadba uu talagalay marka calaa qowl imaam maalig bay ku soconaysa laakiin calaa madhab imaam الshaafici culamo kaleba qaacidat mudacajwa ah. haddii aan ku dabaqno ma soconayso haddii laakiin waxa lagu dhexdiday uu yahay wax ka duwan lacagta loo kala iibsanay mala dolar baa lagu riday kaashna waa loo kala iibsanaya markaas ka warrama ma qaacidatu mudacajwa dirhama mise maaha ma soo gelayso markaa way bannaanta laakiin bishar in meesha lagu kala qaato haddii dahab lagu soo rido ka waran oo doorar lagu iibinayo caanihii dahab baa lagu soo riday doorarna waa lagu iibinaya qaacidatu mudacaju dirham ma soo gelaysaa ma soo gelayso maxaa la eg dahabkii iyo lacagtuu kala duwan yihin tafaadulkooda asla wuu bannaan yahayba asla taqaabud ma la doonaya in meesha lagu kala qaato unbaa shardi ah waaya maslada in si fican loo fahmay baan rajeynayaa qofkii aan fahmayna dib ha usoo dhegeysta insha allah wuxuu yihi waida jamacat الصafqaةu heshiiskii asaqa waxa weyaan albayca waa heshiiska bayca ee hal mar dhacaya eg waxaa meesha ka baxay laba safqo haddii lagu kala lagu kala iibsado laba safqo oo kala duwan hadduu baycu ku dhaco maalan muddo caji wa dirham iyo muddo caji wa dirham baa la isku iibinayey mudkii iyo mudkii mar baa la isku iibiyey dirhamkii dirhamkiina mar baa la isku iibiyey taasi waa laba safqo oo kala madax bannaan sooma laakiin hal safqo hal heshiis hal caqdi ayuu ku wada dhacay kaasi waa shardi ribawiyan inuu shayga laisku iibina ribawi yahayna waa shardi min aljaanibayn labada dhinacan uu ku jiro ayna waa shardi waikhtalafa aljinsu nooc inuu kala duwan yahayna waa shardi yani labada dhinac ribawiga ku kala duwan yahay na waa shardi waikhtalafa aljinsu nooc inuu kala duwanaado minhumaa labada dhinacba ka muddi sida muddo cajwo iyo wadarhaman iyo dirham bimuddin mud lagu iibinayo iyo wadirhamin dirham yani muddo cajwo kale iyo dirham kale lagu iibinayo wa ka muddin mud iyo wadirhamin dirham bimudayni laba mud lagu iibinayo aw amase dirhamayni laba dirham lagu iibinayo aw inawcu ama noocii baa iskhilaafay ka sixaaxin wa mukasaratin eeg tusaalaha halka mualifku siiye saxaax iyo mukasara waa ikhtilaafu sifa ikhtilaafu nooc ma ah ikhtilaafu nooc waa kii aan miaalinay ee timirtii noocyadeeda kala duwan laba noocoo timiroo kala duwan wey miaalkeeda waa kaas ee kan mualifku uu ku siiyey halkan waa ikhtilaafu sifa tusaalahan ka saxaaxin wa mukasaratin maxaa yeelay laba dirham oo midna saxiix yahay midna mukasar yahay ama lacag saxiix ah iyo lacag mukasar mukasarka waan kaa horay usoo tilmaanay waxa waa lacagta jajabka ee maxaan ku dhahay sirsirka ah ayaa looga jeeda halkan saxiixana waa lacagta isku taalla haddaba saxaax iyo mukasarku waa aan isku jinsi waana isku nooc laakiin sifadoodma kala duwan midna waa saxiix midna waa mukasar min baabi ikhtilaafi sifa weeyaan laa min baabi ikhtilaafi nooc aw inowcu noocu iskhilaafo ka saxaaxin wadalika mitaalka saxaaxan saxaaxdii lacagta isku taallo weeye wamukasaratn lacagtii jibsadka ahid bihimaa saxaax iyo mukasar lagu iibinayo aw biaxadihimaa ama midkood lagu iibinayo oo macnaha midkood wuxuu uga jeedaa saxaax iyo mukasar lagu iibinayo saxaax ama صax iyo mukasr lagu iibinayo mukasr fabailatun sadaasi safqa baaila ah weeye waa yahay wuxuu idhi wayaxrumu waxaa xaaraana baycu laxmi lagu iibiyo bilxayawaani xayawaan in lagu iibiyo oo min jinsihi jinsigiisa ah wakadaa kale bikayri jinsihi aan jinsigiisa ahayn noociisa aan ahayn xayawaan noociisa aan ahayn lagu iibiyo ayadna waa xaaraan oo min ma'kuulin ah xayawaan la cuno waayrihi ama xayawaan aan la cunin iabhari qolka adag haddaan qabano halkan wuxuu noogu sheegay mualifku hilib iyo xayawaan in laisku iibiyo saddex suura ka soo baxaysa saddexda suuraba halkan ku sheegay suurada koobaad waxaa weeye in lagu iibiyo hilib xayawaan lagu iibiyo isla markaana hilibkaas uu yahay min jinsi hada alxayawaan yani xayawaanka lagu iibinayo jinsigiisa u ka yimid sida maalan in lagu iibiyo hilib geel qaalin geeloo yar lagu iibiyo neef geela ah oo la qalay hilibkiisa in lagu iibiyo qaalin geela ah. oo cagayaday ku joogta hilib iyo waxaan isku iibinay iyo xayawaan isku jinsi ah taasi waa xaaraan waayahay ama hilib adhi aan neef adhi ah ku iibino hiliblo aad neeflo aadan ku iibin suurada labaadna waxaa wey biqayri jinsi hilibkii waxaa lagu iibinayaa xayawaan kale oo jinsigiisa aan ahayn laakiin ah xayawaan la cuno maalan hilib geelah ayaa waxaa lagu iibinayaa neef ari ah hilib geelah ayaa waxaa lagu iibinayaa neef loo ah taasina waxa weyaan baycu laxmi bixayawaanin ma'kuulin min hayri jinsi suurada saddexaadna waxaa weeye in lagu iibiyo hilibkii xayawaan aan jinsigiisa ahayn islamarkaana ah xayawaan aan la cunin sida in lagu iibiyo hilibkii geela dameer lagu iibiyo hilibkii idaha in lagu iibiyo maalan dameer ama baqal lagu iibiyo waa xayawaan aan la cunin in markaa lagu iibiyo intaaba waa muxaram laakiin sidaad arkayso markii xayawaankii lagu iibinayo hilib hilibkaasina jinsiga xayawaanka uu yahay sida maalan hilib geel lagu iibinaya qaalin geela waxa weeyaan bilaa khilaaf khilaaf ma jiro inuu xaaraan yahay laakiin labadan suuro ee dambe khilaaf baa ku jira labadan suuro ee dambe hadduu yahay xayawaankii xayawaan ay kala jinsi yihiin oo la cuno iyo hadduu yahay xayawaan ay kala jinsi yihiin oon la cunin labadaa khilaaf baa ku jira waxaa asal waa arrinkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nahiyey oo reebay in lagu iibiyo neefkii ariga ahaa hilib in lagu iibiyo nahaa rasul a sl an tubaaca shaatu bilaxm neefka ariga in hilib lagu iibiyo nabiga wuu reebay haddaba nabiga alayh sl slaam laxmigaa muuna sheegin allaxm waa lafdi caam ah alif ilaan baa gashay amuun buu faa'idaynaya marka hilibka ama hilib ari ha ahaado ama hilib jir ha ahaado ama hilib lo'aal ha ahaado muusa nabiga alay slam sheegay xadiid kale oo kaa ka sii caansan ba jira xadid kale xaakim iyo bayhaqi oo wariyey xadiid kale oo abu dawuud uu wariyey can saciid musayib mursalan ayaa jira imaam tirmidina uu isnaadiyey nahaa can bayci اlaxm biاlxayawaan kani waaba caam yani in hilibkii xayawaanka lagu iibiyo nabig rg ala slam sheegin xayawaan la cunaa mise xayawan la cuna marka adiladaas ayaa loo daliishaday masaladan waa yahay baabun baabkan wuxuu mualif ku sheegi doonaa albuyuuc اlmanhiya canha buyuucdii nahyigu ku soo arooray ee la iska reebay ayuu halkan ku tilmaami doonaa buyuucda manhiga ah labay u qaybsantaa beec manhi ah oo laiska reebay oo isla markaana faasid ah iyo beec aan faasid ahayn asagoo laiska reebay haddana faasid aan ahayn oo beeciuna fasahaadayn inuusan burayn beeca iska reebay ee buraya waa midka rukni arkaantiisa ka mida la waayey ama shardi shuruudiisa ka mida la waayey beecaas haddaba waana manhi waa iska reebay isla waa beec baatil ahoo aan asaxaynin waayahay waa kuu mualifka halkan ku sheegayo beeca faasidka aan ahaynna waa kan nahyiga ku jira uu u noqonayo liamrin khaarijin canhu arrin asaga ka baxsan u laabanayo qaybtaa hore ee waxa weeye buyuucu lmanhiya canha buyuucda la iska reebay ee isla markaa faasidka ah waa sideed nooc buyuucdaasi waa sideed nooc sideedii nooc halkan uu ku sheegaya wuxuu ihi nahaa rasuulu llaahi sala allahu wuxuu reebay can casbi اlfaxli qoodhii abaahinteediibuu reebay wahuwa diraabuhu abaahintiisii weeye wayuqaalu waxaa la dhahaa maauhu biyihiisii weeye casbigaasi wayuqaalu waxaa la dhahaa ujratu diraabihi abaahintiisa ushqaayadeedii weeye fayaxrum haddaba waxaa xaaraama amanu maa'ihi qoodhaas biyihiisa in la iibiyo oo lacagta biyihiisa ayaa xaaraan ah wakada waxaa sidoo kale ah ujratuhu ay ujratu casbi اlfaxli qoodhii abaahintiisa ujradeedii ayaa markaa iyadna xaaraan ah fi laصaxi nooca koobaad waxaa weeye ee buyuucdii laiska reebay ee faasidka ahayd casb اlfaxl alfaxl waxaa weeyaan qoodhi wey waa ritigii qoodha ahaa ayaa looga jeedaa iyo qoodh kasta oo dee markaa neefka dhadiga ah ribanaysa marka taa nabig alay slam wuu nahiyey casb alfaxli haddaba markuu nabig alay slam uu nahiyinayo hoodha abaahinteedii ama booditaankiisii maxaa looga jeedaa saddex qowl buu ku sheegay qowlka koobaad wuxuu yidhi waxaa looga jeedaa booditaankiisi ama abaahintiisi baa looga jeedaa haddaba haddaan booditaankii baa looga jeeda ama abaahintii baa looga jeedaa nabig alay slam muusan reebin in yani qoodhii neef uu abaahiyo muusan nagu rabin maxayna taasi wax innaga yani nagu tacalluqda ma afcaasheenana ka mid maaha afcaasha mukalafiinta ka mid maaha meesha taqdiir baa ku jiro waxaa looga jeedaa ujratu diraabihi baa looga jeedaa ujratu diraabihi baa looga jeedaa taqdiir baa loo keenay haddaan ku fasiro casb alfaxl casbiga waxaa looga jeeda diraab diraabkuna waa abaahin ama boodid weeye ujra loo soo qadaraya ujratu diraabihi baa loo soo qadaraya waayahay macnaha labaad ee lagu fasiray waxaa weeye maauhu casbilfaxriga waxaa weya nabigu reebay waa biyihii qoodha waa marka ayada ah ayadna taqdiir bay u baahantay ile biyaha qoodha layskama reebine waxaa layska reebay waxaa weeyaan waa amanka ay amanu lmaa biyaha qoodha in la iibiyo oo la kala iibsado oo ganacsado kaasuu uu reebay oo maalan qofkii aad dhahdo neefkan qoodha ah yani ha kuu rimiyo halahaaga oo markaa dee lacag iska bixi mushtaayada taasuu nabig alah salaam uu reebay waay qowla saasuu ku fasiray qowlka saddexaadna wuxuuhi ujratu diraabi weyaan yani casbulfaxli waxaa looga jeedaa lacagta laga qaadanayo diraabkaas ama booditaankaas oo neefku uu abaahinayo neefka kale qowlkan dambe taqdiir oma baha qowlkan saddexaad ee dambe taqdiir oma baha haddaba qowlkaa hore diraab ku fasiray kan ujratu diraab ku fasiray waa isku midun farka udhexeeya waa maxay midna taqdiir ooma baahno waa ujratu diraabi midna taqdiir buu u baahan yahay waa kaa diraabka ku fasiray taqdiir buu u baahan yahay loo soo qadaro ujratu diraab loo soo qadaro waayahay haddaba wuxuu idhi in markaa amanu maaihi biyihiisa lacagtooda waa xaaraan ujratu daraabihina waa xaaraan ujrada haddii la kireeyo oo ujro laga qaato mushqaayad ayna waa xaaraan nabiga alay slam uu nahayey xadiis kusoo arooray waa xadiis bukhaari uu wariyo wey nahaa rasulla sl can casri lfaxr waxaa weeye sababtu liannahu hayru macluum biyaha horta lama ogo wa hayru mutatawam wax la qiimayn karana ma aha wa hayru maqduurin calaa tasliimihi lamana dhiibi karo oo neefka raqbadiisa ku xidhan tahay neefkii yani abaahintii ado kuma kalifi karti kuma khasbi karti marka wax gacantaada ku jira ma aha walidaalika ayuu nabig alay slam arrinkaas reebay wax beec geli kara ma aha wuxuu idhi nahaa rasuul lahi sal اla alay wuxuu reebay can casbi اlfaxli qoodhii abaahinteedii buu reebay wahuwa waxaa weeyaan diraabuhu booditaankiisi wey wayuqaalu waxaa la dhahaa maauhu biyihiisi wey wayuqaalu waxaa la dhahaa casbigaasi waxaa weye ujratu diraabihi yani booditaankiisa mushqaayadeedii wey fayaxrum haddaba waxaa xaaraana amanu maa'ihi biyihiisa lacagtoodii baa xaaraana wakada ujratuhu kiradii ama mushqaayadii laga qaadanayey diraabkiisii ama na waa la mid iyadna waa xaaraan fi laصx wa can xabali اlxabalati uurjiifta uurkeedii nagu nahiyey nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam wa huwa xabalxabalihii waxaa weeye nataaju nataaji neefkani dhasha uu dhali doono dhashaa dhashay dhali doonto bian yabiica waaba inuu iibiyo nataaja nataaji neefkan ilmuhu dhali doono ilmaha ilmuhu sii dhali doono aw amase biamanin lacag aw amase yabiica shayan halka usoo qadar shay inuu iibiyo biamanin lacag uu ku iibiyo ilaa nataajin nataaji neefkani dhashuu dhali doono dhahaa dhashay sii dhali doonto inta laga gaarayo waaya nooca labaad ee nahyi ku soo arooray ee buyuucda ka mida waxaa weeye baycu xabali xabala xabalku waa uurkii neefku uu ku siday caloosha habal alxabala markaan dhahno waxa weeyaan neefkii uurka lagu siday ilmaha uu uurka ku sidi doono uu dhali doono weeye taasuu nabig alay slam uu reebay xabal alxabala nahaa rasul la slm can xabali alxabala muttafaqun calayh xadiiska saxiixayn ku sugaya marka laba macno baa lagu fasiray nahyigaas mid waxaa lagu fasiray nataajunataaj neefkan uurka ku jira ee dhalan doona ilmuhu sii dhali doono jaahiliyada waxa ay samayn jireen ay kala jireen malaha dee neefka intaasoo dhan la sugayo waxa weeyaan dhalan doono neefka haddana ilmuhu sii doono kiyuu lagu jiro malaha dee yani isirkiisa fiicanoo dee isirkiisa la qoorinaya taas waa la reebay maxaa yeeley cillada loo reebay waxaa weeye shuruuddii beeca la waayey milkigii la waayey cilmigii baa la waayey shay lama ogo hay hay aad milkisay maaha milkaaga ku jira maahaba haygan dhalan doona weliga milkaaguna soo gelin mana garanaysa inuu dhalan doono inuu dhalan dooni kaasi waa saas macnaha labaad lagu fasiray xabal alxabala waxaa weeye in lagu muddeeyo beyc ilaa xabali alxabala ah. neefkan uurka ku jira markuu dhasho haddana uu rimo neefka laftiisa oo ilmo uu sii dhalo muddadaas lagu muddeeyo oo muddada la dhow waan kala qaadanaynaa amaahdii ama diintii adigu lahayd taasina waa la reebayoo waxaa weeyaan aljahlu biاljal muddadii baan la garanayn jahaalat اlajal baa ku jirta waayahay wa can xabal اxabalati nabig wuxuu reebay uurjiifta uurkeedii wahuwa isagoo nataaju nataaji ilmaha dhalan doona dhashuu sii dhali doono weeye bian yabiica waaba inuu iibiye nataaja nataaji ilmaha dhalan doona ilmuhu sii dhali doono aw mise biamanin aw yabiica shayan shay inuu iibiye biamanin lacag uu ku iibiye ilaa nataaji nataaji dhasha dhalan doonta dhashay sii dhali doonto lagu muddeeyey markaa wa can ilmalaaqiixi uurjiiftii buu nabigu reebay calayhi الsalaaةu wasalaam wahiya iyadu maa fi lbuطuuni wixii caloosha ku jira weeye wاlmadaamiini wixii dhabarka ku jiray ayuu nabigu reebay wahiya iyadu maa fii aslaabi اlfuxuuli qoodha duudkeedii wixii ku jira weeye beeca saddexaad ee nabigu reebay waxaa weeye almalaaqiix malaaqiix waxaa weeye waa ilmaha uurka ku jira neefka riman ilmaha uurkiisa ku jira ee uu sido in markaa la kala iibsado kaas weeye ilmaha uurka ku jira remiyu waxay dhahaan uurjiif uurjiifkaas ayay kala iibsadaan oo waxay dhahayaan maalan ilmahan neefkan uu sido ee uurkiisa ku jira iga iibi intaasaan kaaga iibi taasi ma bannaano maxayna jahaala ku jirta kaasi waa noocii saddexaad nooca afraad waxaa weeye waa xinjiif waa ilmaha qoodha duudkiisa ku jira yani neefka qoodha ah ama awrka duudkiisa ku jira macnaha ilmuhu dhali doono qoodhani waa qoodh la jecel yahay isirkiisa la jecel yahay marka ilmuhu dhali doono ee duudkiisa ku jira in la kala iibsado maa afya aslaabi alfuxuul qoodhi wixii dhabarkeedii ku jira weeye taana nabiga alayh sl uu reebay waayahay intaaba axaadiidtii saxiixayda ku soo an imalaaiixi uurjiiftii u nabigu reebay wahiya iyadu maa fi buuni wii calooshii ku jira weeye wlmadaamini wixii dhabarka ku sugnaa wahiya iyadu maa fii aslaabi اlfuxuuli qoodha duudkeedii wixii ku jira weeye wlmulaamasati wa can ilmulaamasati beecii wada taabashada ama isla taabashada ayuu nabigu reebay ban yalmasa wadalika miaal bian yalmasa waaba inuu taabto hawban maro maطwiyan oo la laabay uma dabeetana yashtariyahu u iibsado calى anlaa khiyaara khiyaar inuusan u sugnaanin lahu ay lilmushtari qofkii iibsanayey idaa ra'aahu kolkuu arko aw mase yaquula uu dhaho idaa lamastahu haddii aad taabato faqad bictukahu waan kaa iibiyey wاlmunaabadati isku tuurid buu nabigu reebay bian yajcalaa inay yeelaan weebeeye annabda tuuridii baycan bayc ka dhigaan waa yahay wa bayci alxasaati quruuraxa iibkiisii buu nabigu reebay bian yaquula lahu waaba inuu ku dhaho bictuka waan kaa iibiyey min haadihi اlafwaabi maryahan maa taqacu waxay ku dhacayso haadihi alxasaatu quruuraxan calayhi dushiisa aw amase yajcalaa ay ka yeelaan labadii qofbay wax kala iibsanaysay arramya tuuridda laftirkeeda baycan beecay ka yeelaan aw amase inuu dhaho bictuka waan kaa iibiyey walaka alkhiyaaru khiyaar ayaad leedahay ilaa ramyihaa ilaa intaan dhagaxan ka tuuraya nooca shanaad ee buyuucdii nabigu reebay calayhi الsalaatu wasalaam waxaa weeye baycu lmulaamasa baycii isla taabashada ama wada taabashada beycaas wuxuu ku soo aroray nahyigiisu fi saxiixayn waxayna ku fasireen laba macno macnaha koobaad waxa weeye in qofka wax iibsanaya mushtariga ah uu taabto maro isku laaban dabeetana maradii uu iibsado markuu taabto kadib asaga oo markaa wax khiyaara aan lahayn haddii uu arko haddii maalan maradii cilad ay ku soo baxdo ama wax ay ku soo inuusan khiyaarba lahayn mar haddii aad gacanta saarto waxa weeye ood iibsato wax khiyaarood leedahay ma jiro maradina way isku laabanta taas nabiga alayه slam wuu reebay oo sababtu waxaa weeye meesha waxaa ka baxday aragtidii shayga inaad aragto ilan shaygan isku laaban waxaa yani ku jira ma garanaysa waxa laga ya marada inay dilaacsanta marka aragtidii baa meesha ka baxday saa darteed buu beecan u noqday beec xaaraana oo aan ansaxaynin macnaha kale lagu fasiray mulaamasada waxaa weeye inuu ku dhaho haddii maradii aad taabato waan kaa iibiyey idaa lama faqad bictukum maro alla maradaad taabato waan kaa iibiyey marka meesha waxaa laga saaray baa lidhi siiqadii beeca siiqadii beeca laga saaray oo dee in la kala iibsado maradaad taabato waan kaa iibiyey markaa nooc qarar ah ayaa markaa ku jira waa kaasi waxa wey noocii shanaad nooca lixaadna waxa wey almunaabada baycu lmunaabada waxaa weeye beyc muyucdii xaaraanta ahaa ka mid ah isku tuurid wey waxaa lagu fasiray bian yajcala annabda baycan tuuridda laftirkeeda inay beyc ka dhigaan oo maalan qofkana wuxuu leeyahay maradaydaan kuu soo tuurayaa waxaana kugu soo tuurayaa toban kii kalena wuu qaadanaya maradii toban baan soo tuurayaa buu marka cillada uu baatil u noqdayna waxaa wey siiqadii beyca ayaa markaa la waayey siiqadii beeca ee wax lagu kala iibsanayay ijaabkii iyo qabuulkii ayaa meesha ka maqan bay dhaheen waayahay kaasina waa noocii lixaad ee buyuucdii manhi canha nooca toddobaadi waxaa weeye baycu alxasaad bayci qururax alxasaad waa qururax ama dhagax yararka baycaasina waxaa weeye saddex suuraba waa lagu suureeyey suurada koowaad waxaa weeye in uu qofkii baayac ahaa uu dhaho maryahan aan hayo qururax baan ku tuuraya midku ku dhaco ayaan kaaga iibiyey intaas marka qarar baa ku jira midkeedba ku dhici doona maradii qaaligeedba ku dhici doona ama tarakiis ku dhici doona lama garanayo marka qarar iyo jahaalo ayaa ku jirta waa dagid baa ku jirta beeca saasuu nabig alay slam u ama aw yajcala alramya baycan ama tuulidda laftirkeeda beec ka dhigayaanba oo siiqadii ayaa markaa meesha ka baxaysa siiqadii beeca ayaa ka baxaysa leeyihiin haddii aan mar tuuro waan kaa iibiyey marada haddaan mar tuuro beecii wuu dhacay ama wuxuu leeyahay bictuka walaka alkhiyaaru ilaa ramyiha waan kaa iibiyey buuli khiyaar baan leedahay ilaa intaan kaaga soo tuuray haddaan kuu soo tuuro khiyaarkii wuu go'ay khiyaarkaagii wuu go'ayoo markaa beecii kama bixi kartid taasina ma bannaano sababtan waxaa weeye muddadii khiyaarka la garanaya ilan khiyaar yani waxaa jira khiyar اmajlis insha allahu tacala fi kitaaba khiyar ba noogu imaan khiyaarkaasi waa la og yahayoo waa intay labada qof kala tegayaan lakiin had wuxuu yihi ilaa intaan ka soo tuurayo marka jahaala ayaa muddadii khiyaarka ku jirta marka saddexdaas suuro ee bayculxasaas lagu sugeeyey saddexdaba waxa wey waa saddex suuro oo keenaysa inuu bayci baail noqdo wuxuu yidhi wاlmulaamasati wanahaa nabigu wuxuu reebay can ilmulaamasati beyci wada taabashada bian yalmasa waaba inuu taabto thawban maro maطwiyan oo la laabay uma dabeetana yashtariyahu uu iibsado calaa an laa khiyaara lahu qofkii inuusan khiyaar lahayn idaa ra'aahu hadduu arko aw mase yaquul u dhaho idaa lamastahu haddii aad taabato faqad bictukahu waan kaa iibiyey maradii wاlmunaabadati wa bayci اlmunaabadati beycii isku tuuridda ayuu nabigu reebay bian yajcala waaba inay ka yeelaan annabda tuuritaankii baycan beyc inay ka yeelaan wacan bayci اlxasaati qururaxan iibkiisiibuu nabigu reebay bian yaquula lahu kii wax iibinaya inuu ku dhaho kii wax iibsanayay bictuka waan ka iibi min hadi اlafwaami maryahan maa yaacu maa taqacu waxay ku dhacayso hadihi اlxasaatu qururaxani calayhi dushiisay ku dhacayso mara alla maradii ku dhacdo ayuun baan kaa iibiye aw amase yajcala ay ka yeelaan arramya turida laftirkeeda baycan iibin aw amase yaquul usoo qadar halkaa wuxuu leeyahay ninkii baayacaha bictuka waan kaa iibiye walaka waxaa leedahay alkhiyaaro khiyaar ayaad leedahay beeci inaad fasakho ama aad ka baxdo ilaa ramyihaa inta aan kaaga soo tuuraya maradii wa can baycatayni laba iib buu nabigu reebay calayhi الsalaaةu wasalaam fii baycatin hal iib ku dhex jirta bian yaquula waaba inuu dhaho bictuka waxaan kaaga iibiyey bialfin kun naqdan oo kaash ah aw amase alfayni laba kun baan kaaga iibiyey ilaa sanatin sanad muddo sanada inta laga gaadhayo aw amase inuu dhaho bictuka dalcabda addoonkanaan kaaga iibiyey bialfin kun baan kaaga iibiyey calaa an tabiicani inaad iga iibisa shardigeeda daaraka gurigaaga bikada intaad iga iibiso waa yahay wa can baycin beyc buu nabigu reebay calayhi الsalaaةu wasalaam wa shardin iyo shardi ka baycin sida iib bishardi baycin iib loo shardinayo marka aw qardin ama amaah buyuucdii la reebay waxaa ka mid ah baycatayni fii bayc waa noocii sideedaad ee u dembeeyey buyuucdii waxa weeye xaaraanta ahayd islamarkaana faasidka ahayd ee baycuuna asaxayn baycatayni fii bayca waa laba iiboo hal ku dhex laba suuraba waa lagu macneeyey baycatayni fii bayca uu nabigu alay sl slam reebay suurada koobaad waxaa weeye inuu dhaho qofkii wax iibinayay moobilkan aan kaa iibiyey maalan waxaan kaaga iibiyey kun kaash ah amaba laba kun oo ku madanaysan muddo sanada midkaa doonta ku qaado ama midkaa doonta ku iibso taas waa la reeba yacnii eeg taraddud buu geliyey beecii waxaa la diiday inuu dhaho ama intaas ku iibso ama intaas midun ha sheego hadhow maalan waxaan kaaga iibiyey kunkaasha hadduu dhaho kunkaa kaashkaa ma hayo hadhow maalan waxaan kaaga iibiyey haddaba laba kun oo ku madalaysan sanad waa caqditaas dhib ee waxaa la diidan yahay labadii caqdiba inuu hal caqdi soo dhex geliyo baycatayni fii bayca waxaan kaaga iibiyey kun kaash ama laba kun oo muddo sanad aad ku bixinayso taasa la diiday arar baa ku jira marka waa inuu kala saaraa oo jahalada bayca uu ka saaraa waayahay waxaa kaloo lagu suuriyey baycatayni fii bayca inuu dhaho alaabtan aan kaaga iibiyey bialfin kun baan kaaga iibiyey bishard inaad adna iga iibiso gaadhigaaga ama gurigaaga aad iibiso bikada intaad iga iibiso waa baycatayni fii bayca yani bayciisi wuxuu shardi oga dhigay inuu ninkan mushtariga ahaa ee wax ka iibsanayana asna uu alaab kale ka iibiyo moobilkayga waxaan kaaga iibinayaa maalan boqol doolar bishardi inaad naga iibiso gaarigaaga kun dollar aad iga iibiso maalan yacni waa baycatayni fii bayca taasna waa la diiday waayahay waxaa kale oo uu yihi mualifku waa can baycin wa shardin baycin wa shardin tan hore bay la socotaa u fiirso tan hore ee beecatayn fii beyca unbay la socotaa walidaalika iyada lama tirinin oo goni looma tirinin baycin wa shardin waa ti hadda aan tilmaamayn baycin wa shardin waa beyc iyo shardi wada socda baycin wa shardin ka baycin bishardi baycin beec iyo beec lagu shardiyey bishardi beycin beyc kale yacni waa inuu dhaho maalan waxaan kaaga iibiyey gaarigayga kun dolar bishardi inaad gurigaaga iibiso toban kun oo dolar maalan taasna waa la iska reebay amaba u dhaho gaarigayga waxaan kaaga iibiyey kun dolar bishardi inaad mobilkaaga iamaahayso mobilkaaga inaad he iamaahayso ama alaabta inaad iamaahayso ama lacagta inaad iamaahayso taasina waa la reebay oo waxaa loo reebay bay dhaheen culammadu beyc bishardi beyc ama beyc bishardi qard waxaa loo reebay waxa weeye u fiirso qofkani markuu lacagtii uu sheegay wuxuu ku daray shardi shayga markuu iibinayay baayacani shardi buu xidhay in asna alaabka laga iibiyo oo lacagta laga iibiyo ama in la amaahiyo lacag ayuu shardiyey haddaba meesha waxaa ku jirta yani qayb lacagtii ka mida waxaa weeye beeca laga iibinayo alaabta laga iibinayo waa qayb lacagtii ka mid ah lacagtaa la amaahinayo waa qayb lacagtii ka mid illa waa ku xisaabtamaya qofkii shaygan si kale ku yihi maayo kun kaa siin mahayo haddii aadan amaahinin lacagta ama kun kaa siin mahayo ilaa adna aad ka iibisa alaab kale marka amaahdaas ama beeca qofkaa kale uu ka dalbayo beeciisan qayb ka mida lacagtiisii weeye haddaba taasi waxay keenaysaa bay dhaheen jahaalo culimmadii maxaa yeelay beecan lagu shardiyo waa beec baailah oo nabigaa reebay alayh sala slam ku shardinayo waa beec baailah amaahdana ku shardinayo waa amaah aan asaxayn haddaba lacagtii uu wax ku iibiyey ayay jahaalo soo gelaysaa maxaa yeelay caqdigan uu ku shardiyey ayaa qayb lacagta ka ah seen marka ku ogaanayna inta qaabilaysa dan beecan dhirhan waa asaxaya jahaala soo gelaysa oo lacagtii ayaa la garanaya kunkan keliya muna ku iibin kunkan iyo alaabta laga iibinaya ama kunkan iyo alaabta la amaahinayuu ku iibiyey mar haddii aan idhi iibkaa kale waa baatil ama amahdaasi waa baatil lacagtii bay jahaala soo gelaysa haddii lacagtii jahaala soo gashana beecii wuu burayaa beecii wuu burayaa wuxuu idhi wa can baycatayn nabigu wuxuu reebay laba iib fii baycatin hal iib ku dhex jira bian yaquula waaba inuu dhaho bictuka waxaan kaaga iibiyey alaabtan bialfin kun baan kaaga iibiyey naqdan oo kaash ah o amase alfayni laba kun baan kaaga iibiyey ilaa sanatin ilaa muddo sanada ku madalaysa aw amase bictuka waan kaa iibiyey dalcabda addoonkan bialfin kun baan kaaga iibiyey calaa an tabiicana inaad iga iibiso daaraka gurigaaga inaad iga iibiso shardigeeda bikada intaad iga iibiso wa can baycin beyc buu nabigu reebay beyc iibin wa shardin iyo shardi wada socda ka baycin sida iib bishardi baycin iib kale lagu shardiyey maalan inuu dhaho kale sida hadda tilmaamaynay bictuka hada bikada calى an tabicanii inaad waxa adnaga iibisa ayaan markaa kuu shardinaya aw mase qardin bishardi qardin beecin bishardi qardin beec lagu shardinaya markaa qofkii uu ka iibinaya inuu wax amaahiyo intaaba nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu reebay sida xadiidkii uu soo wariyey xaakim fii macrifati culuum اlxadiid nahaa rasul lah sl slm can beycin wa shardin والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين